subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay toddobada bisha saddexaad labada kun saddex labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah kooxda al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka janaa cabdale ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland faahfaahino dheeraahda ah ayaa ka soo baxaya weerarkaasi wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijkai kugu soo gudbin doona sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan madaxtooyada soomaaliya waxay ka hadashay cabashooyinka ay jeedinayaan beelaha soomaaliyeed waxayna markaasi sheegtay madaxtooyada in beelaha cabashooyinkooda qaarkood ay gadaal ka riixayaan madaxdii hore ee markaasi dowladdii madaxweyne farmaajo sidoo kale waxaad barnaamijka falqaynta wararka aad ku dhegeysan doontaan maamulka deegmada rinurgood ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu ka hadlay qarax miino oo ka dhacay deegaanka hilowlagaab ee gobolka shabeellada dhexe waxaana markaasi qaraxaasi ka dhashay khasaaro kugu jira dhimasho dhaawac sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka ay kugu soo gudbin doonaa xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa saakii degan waxaana wararka ay sheegayaan in xali fiidkii kooxaha halkaasi ku sugan ay markaasi isweedaarsadeen hubka culus sidoo kale waxaad barnaamijka falaqeynta wararka aad ku dhegaysan doontaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose maanta waxaa la filayaa inuu ka furmo shir looga hadlayo amniga islamarkaana ay ka qayb galaan saraakiish saraakiil ka tirsan booliiska iyo sidoo kale wasiiro ka socda dowlad goboleedyada dalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan iyo xubintii kalmaan waa mar kale iyo barnaamijka falaqeynta wararka

dhulkii balan naga shinsada shalaaybaylaaybay naga dhaxlaa shacbiba sharwada uma kala hadhno askari dawlad iyo shacbiba sharwada uma kala hadhno dagaalka shirkaan ku nahay dagaalka shirkaan ku nahay heestaasi waxay daahfur u ahayd barnaamijka falanqeyta wararka haddaan eegno gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanka janaac cabdalle ee gobolkaasi ayaa waxay wararka sheegayaan in saaki aroortii hore koox ka tirsan al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen deegaankaasi waxaana la sheegay in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxdii maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka ku qaaday waxayna markaasi wararka sheegayaan sidoo kale in uu jiro khasaaro soo kalgaaray labada dhinac weli wax war kama soo bixin maamulka jubbaland iyo laamaha ammaanka gobolka oo ku aadan weerarka ka dhacay deegaankaasi iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iyadoona sidoo kale ee al-shabaab qoraal ay ku daabaceen baraha internetka ay markaasi wararkooda ku faafiyeen ay sheegeen in halkaasi ay weerar ku qaadeen islamarkaana ay la wareegeen deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose deegaankaasi dhowaan waxaa la wareegay ciidamada militariga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland oo isgarabsanaya waxaana fariisan ka sameystay ciidamada danab iyo kuwa militariga soomaaliya deegaankaasi waxauu ahaa deegaanada ugu dhow gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka waxaana la sheegay inuu jira qiyaastii konton kilomitir in muddo ah ayna al-shabaab maamulayeen deegaankaasi sidoo kale waxauu ahaa deegaanka deegaan istiraatiiji ah islamarkaana ee isku xira magaalooyinka afmadow iyo sidoo kale jilib iyo kismaayo wuxuu warar kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyadan dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal iminkana madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay ama ka hadashay cabashooyinka tirada badan ee markaasi ay muujinayaan beelaha soomaaliyeed kuwaasi oo muddooyinkii dambe cabasho ka muujinayay madaxtooyada isla markaana sheegayay in awood qaybsigii ay ku lahayeen dowladda markaasi ay ka waayeen la taliyaha dhanka madaxweynaha soomaaliya ee dowlad goboleedyada dalka oo wareysi siiyey idaacadda kulmiya ayaa sheegay in aan la qancin karin beelaha soomaaliyeed islamarkaana beelaha hadda cabanaya lagu matelo xililka dowladda markaana waxa uu sidoo kale sheegay in cabashooyinka tiracabashooyinka tirada badan ay markaasi muujinayaan beelaha waxa uu sheegay in ay gadaal ka reexayaan dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo isla markaana aan marnabo suurtagelaynin in guud ahaanba beelaha la qanciyo mar uu hadlayana waxuu yidhi dadka tabashada qaba tabashadooda kuma kuma fadhiso wax oo ama dastuuri ah ama nidaam ah heshiis ah ama soomaalnimaa ah kuma fadhisee waa dad kalsi laab la kacaabgalansa waa isaga rabo waxaad moodaa qaarkood inay soo dhex maraayaan barjiimkii hore meesha ka tagay inay soo dhex maraayaan ayaad moodaa qaarkoodna in ay wax inta wax badan la siiyey dadka inay nasaraacadiyaan rabaan oo iyaguna been ismashquulinayaan dhahaayaan naga waxbaa nagaa maqan labadaas qabashooyinka qabo laakiin soomaaliya sideedaba wax badan la siiyo ayaa ayaa haddana wax badan sii rabo laakiin sidii dadkan waxay rabaan in sidii farmaajo uu cadaadinayo loo cadaadiyo sababtoo ah madaxweynahan waa madaxweyne dimuqraasi ah waa madaxweyne ogol in lanoolaado waa madaxweyne ogol eh, dowladdan eh, sideedaba qole aan wasiir lahayn ma jiro power sharinka soomaaliya qof kasta way haysataa waxay ugu lahaayeen dad qofkii wax dheeri rabane wax dheeri waxaa dhihi karaa waxaad xaq uleed waa haysata laakiin taas in laga doodo wax diidan mama jiraan laakiin in qof qolo qolo kasta isla waxbaan laga maqan yani wax saxa ma ahan wax tarada ma ahan waxa ku haboon waktigaa in la isweydiina ma ahan dadka yani programka four ka ayay kuraas badan ku heleen waxayna xaq u lahayn ay heleen wixii hadda xaq aynu lahayn in la jibaarayn rabaan mugtahay ilaa doorasho saxa la gaaro oo dadku doorasho aado qofka saxateeda ma helayso ama eh, laakiin inaad kalabeshayda wax ka maqan yihiin adoo nin ama dibitaasi ama wasiir ah wax saxa ma ahan waxay la tahay isugu tagno shaqada hadda madaxweynaha gacanta ku hayo ee ah in la xoreeya dalka oo laga saara cadowga yani dalkan eh, heerka uu jooga gaarsiiyey oo istaajiye waxbarashada istaajiyey dad aan biyana haysan waxbarashana haysan amnina haysan waayo soomaaliya maanta marka ninka dhaha baawarshiina wax iga maqan yihiin ma ninkaasoo jidka la yahay mase ninkii xuga ka tegayo Eh, fahad yaasiin iyo cadaadiskiisii horba eh, waxaa loo baahan yaha marka hore eh, beel kasta ee soomaaliyeed hadii la siiyo sodaatanio sodon shan iyo labaatan ka wasiir la siiyo hal beel ah, tabashay qabaysaa qabiilkan waasiisu waa basal ma dhamaanayo meesha uga hoosisa tagaaya marka waxaan qabaa in la yidhaahdo haddii state cabasho qabaan stedada cabashada qabaan la shaqeeya haddii state jiro wax tabar ka tirsanaya dowladda dhexe ama madaxweynaha xiriirkaasaan qaabishanaya aniga laakiin ani marnaba ma aaminsan in beel qanci karo beel laguma qancin karo xil laguma qancin karo xoolo laguma qancin karo xisaabtan walba beel mogtaa beel wax gaara ka shaqeysa anigu waxaan rabaa marka inaan qarannimada u shaqeyno cadaaladii loo sameeyo zambigi qofkaa shaqada rabo haddii wasaaradda arrimaha dibaddu ka shaqeeyo wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeynayo yani ma soo buuxiyo shuruudahan la dhaho wasaaradda arrimaha gudaha la dhaho caafimaadka iska klinishan mogtahay waa dad oo oo dhaktar ba yahay qof kasta shaqadii oo soo bartay wuxuu soo bartay lagu xurmeeyo reer hebelaa meeshaan ka maqaniyo waxaa jiriya soomaaliya laba safiri laba safiri waa ahayeen ayaa jiri jirta saasaan dowlamada kusoo dhisantay kuma soo dhismin dowladan yaa reer hebele reer hebelaa ka maqan dowladda lagu daro kuma soo dhismin kusoo dhisantay yaa shaqadaan qaba karo yaa ehel u ah yaa u dhimrinaayo iyo dadku aaminsan yihiin iyo dadku rabaan inla dhahaa ka fiican waxaas kaasini wuxuu ahaa lataliyaha dhanka la taliyaha madaxweynaha ee dhanka dowlad goboleedyada dalka isla markaana ka warbixinaya cabashooyinka ay muujiyeen beelaha soomaaliyeed haddaan eegno gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka hilowlagaambi gobolkaasi ayaa waxaa ka dhacay qarax miino oo markaasi maamulka gobolka uu sheegay in al-shabaab ay halkaasi ku aaseen isla markaana gudoomiyaha degmada reernugood oo la hadlay raadiyo kulmiya waxa uu sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac hal qof ayuu sheegay gudoomiyaha inuu ku dhintay sidoo kalena tiro ka badanna ay ku dhaawacmeen xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa saaki degan waxaana la sheegayaa in dhinacyada weli halkaasi ay isku horfadhiyaan iyadoona goobjoogayaasha ay sheegeen in xali fiidkii ay markaasi dhinacyadaasi isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana ilaa iyo haatan wax faahfaahinah kama soo bixin labada dhinac oo ku saabsan eh, hubkii xali ay is isweedeersadeen magaalada kismaayona waxaa maanta ka furmaya shir looga hadlayo amniga guud ee dalka ee markaasina ay ka qeybgalayaan saraakiil ka tirsan booliiska iyo sidoo kale wasiirada amniga dowlad goboleedyada shirkaasi ayaa looga hadlaya xaaladda guud ee amniga waxaana ka qeybgalaya taliyaha booliiska dalka iyo waxaana sidoo kale la filayaa inuu maanta shirkaasi furo madaxweynaha dowlad goboleedka ee jubbaland axmed maxamed islaam weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka qaybaha dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay haryadhaha kale maane adaa moogow hurdo maqana joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc war cabdullow intaa wuxuu ku sii daray doctor cabdiraxmaan ducaale bayle dalkan madaxdeennu naal malabka doocaan ka baxa sidii midhihii jannada adduunyadu muudsato muraad baa laga wataa adoon muran dheer u gelin mulaaxda ka qaada oo haddaan isku mawjadnahay haddaad micnaha ila garan masiibada ogaaniyo jabka markay kula maagan yihiin eh. miyaanay waanada ku sulin eh. xaggee hadal maraa eh. soomaaliya waa mashruuc adaamugo hurdu maqaana joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc war wuxuu kaloo yidhi wasiir bayle hadda koor mahiigaankii ku helay mareegaha goosayo wakaa maxastii la tegey waxaan kuu muuqanayo soomaaliya waa mashruuc adaamugo hurdu maqaana joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc warbayle horuu sheegay wuxuu kaloo yidhi ah. inaanay midoobi karin ah. mataanan rumaad ahayn ah. rag baa maaloo yaqaan malaayiin baa ku baxa wankii ariga u mudnaa ninkaad soo mayrac tidhi aduun meermeerka badi midiya dhiig luusitaa muskuu soo taagan yahay waxbaa meel la ysla dhigay muddadu dheeraatayoo soomaaliya waa mashruuc adaa moogow hurdo maqana joogaad tahe soomaaliya waa mashruuc maalkaan ka aruursano markaan doonaan ka tegi kulaha warnimiya usuma warkan badiina dhaal bunhad goradaasana madayo maanta ma bunhaysa rabtaa war wardhay mataqaanaa buu ku yidhi nabee bunsharuur layskuma diidana war adisin fasray dhaal bunhad ma goradaasana dhaal bunhaadka xilliga barwaaqada yaalla oo hoola dararaayaan yalli welwaale sababto ah bongolika dubide hooba jiilalow dhiyoonna boodkalika war warbadeeyo adigaan aqoona kurbinaa la yidhaah araxmadow ma kurbunaad dab la saaraahe dherabuneedow kuu sheegay wargooyin ilaah baa kurbafaydaa warkalamaanay waa falantihiini bayle wax qalada ma samayn soomaaliya inay mashruuc tahay waa sheegay mashruucana waa ka faa'iidaystay cafisna waa dalbado wuxuu yidhi mashruucaan u shaqatay waa ii soo dhammaaday hadda adinkaa hurdee ummadda nabadgeliya aryaadhaha soomaaliya waa mashruuc sida la sheega waana loosoo wada shaqo tegay bal soomaaliya degaanka mid iska dhaafe dibaddoo dhanaa looga soo shaqo tegoo qurba joogo joogooo dhanaa timid mugay lacagta qaadaanna meel alla meelay geeyaan lama yaqaano akoon ay ku shubtaan laakiin kii soomaaliya meel ka mida guryuga dhista dhib ma lahoo waa dadaalay kollay dadaana uun ku noolaahaya laakiin waxaa bayle saa'id ku ah hallay cafeeyaayow dembi ka galay war isagaa isoo qof yidhi hallay cafiye miyaad leedaha dembi ma gelin warwasiir wasiir shantii sanee la soo dhaafay wadaniyiinta xamaasadaysan buu ka mid ahaaye arrintaasi ma beenowday war qarandumis baa tahay qabkii soomaaliya waa la soo celiyaa luu yidhi war dayncafiintii qaranka ee bayle sheegi jiray aniga hallay cafiye miyay ku dambaysay isin waan ogaayna masale rulsinka duubay laakiin hal iyo f ahayti war yuusuf garaad wuxuu hadda ka hor yidhi ka quuso inaad ka quusato soomaaliya war bayle wuxuu yidhi noloshayda inta ka dhiman somalilan baan joogayaa gurigaygana anaa iska lahoo dhistay laba dabaq hoteel baan ugu talagalay galay dabaqna xafiis iyo deegaan buu ii yahay dabaqa hoosena maqaayad waaye marka idinkaa markii hore ka mashquulsheene hadda yaan lagu mashquulin wallaahi kuwa filan wargooyin hadda ka hor nin carabahoo guri u dhistay ag taagan yaa nin kaloo mar hore ugu dambaysabaa wuxuu weydiiyey haadaa daarug markaasuu ku yidhi ay wahdaari markaase haddana wuxuu weydiiyey kayfa daarul aakhira wuxuu ku jawaabay allahu aclam marka soomaaliya howlaheeda allahu aclam warbayle wuxuu yidhi somalilan waa dalkaygii waa dalkaan ku dhashay oon wax u bartay waa dalka xaqa u leh khibradda aan leeyahay waana ku saxan yahay ila tahay taas warbayle jacaylka uu somalilan u qabo ma ku daray shan sano inuu lacagta ka xanibayey waaryaa wallaweyney soomaaliya waa mashruuciinna annagu garan mayne hadda wasiir beelle wuxuu yidhi dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa waxaad ma ogaataan bisniskuba inuu leeyahay belelee iyo belebii warkalamaanay war ma haysaane xisbiga cabdiraxmaan cabdishakuur hogaaminayo oo la dhihi jiray waa kala tagaa layidhi tusbax go'ay uuna noqday tafaaraq waa ka dhiiday aryaa dab eebay la geliya mau naqday war xisbiga haddii xildhibaan lagu noqday maxaa kaloo laga rabay doonaysee wax kaa yihin madaxweynaba lagu rabe waan wallaweyne waxaan waqli jiray waa hore eh. xisbiga xisbiga eh. xisbigow hamoogan eh. masalooyinka jira arrin murugtay weeyo maareen u baahane war xisbigii antiwadaaga ka hadli maynee tani maareen waa soo dhaaftay xisbiga wadajir waxaa xubinnimadii iska casilay sagaal iyo toban qof oo ay ugu horreeyaan guddoomiyihii xisbiga sayid cali macalin cabdulle kamaal daahir guutaal cali cabdixakiin yuusuf cali cayinte cabdiweli ibraahim garyare xildhibaan cabdiladiif muuse sanyare xildhibaan cabdifataax maxamed ibraahim geesey cabdisalaan ibraahim maxamed salwe maxamed salaad yarow iyo qaar kaloo badan may go'onsadeenoo noo sheegeen hayehe amaa la soo wacayhe warayaantan xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur taageerayaashiis waxay ku eedaynayeen inuu telefoonnadii ka qaban waayey qofna qaabili diiday markay khiyaarta xisbigana ma taasoo kalea ku dhacday war cabdiraxmaan qaraabadaa ka cabanaysee xisbigiina ma ka cawday aga war qaraabadu ma macaawinay ka doonayeen haddaama bilaash bay sacabka u garaacayeen war waxay idhaheen xildhibaankeenna shaqo iska daayay damiino waa ka weynay foolba garaabadii dhomayta jaranjarlaybi kuwaaliday wareer hankoolka marka xerada lagu oodo bannaankaa layska dhigaa agaa war cabdiraxmaan miyuuna madaxweyne u tartami doonin aryaadhaha cabdiraxmaan xildhibaanaa lagu bartay madaxweynena la ogaa dooneen <laughs> ashuun biishana eratiisa tilmaangeealeeri war xildhibaanada inta badan markay xilka doonayaana la arkaa ergegana hawshaaba ku badan isaga war soomaalimaa eedu ka dhammaane siciid nuur gariisho kursiga cabdiraxmaan cabdishakuur uga horreeyey isagaba maalinkai la doortay baa u dambaysaa la dhahay wargooyinsoo horay looma odhannin nimaad duugtay iyo nimaad dooratayba markaasaa kugu dambaysa warnimayahu ji seben haddii aad maqli jirteen faysal cali waraaba wuxuu sheegay ji n inay jirto dagaalka lascaanoodna ay hurinayaan wuxuuna ka magacaabay ji kaas madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ra'iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid madaxweynihii hore budan cabdiweli gaas iyo xildhibaan faalax macalin dawaaraha kenya labaatan lamadaba qaraabadoo leh warmada iyo bahayga dhexgelina faysal wuxuu yidhi isir ayay isu bahaysteen ji dagaalkana shantii sane la soo dhaafay ayaa laga shaqaynayey somalilan in lagu dumiyaana loogu talagalay laakiin waa soo jeednaahuu yidhi war cabdikuusa warka faysal maad fahmine wuxuu yidhi xaaladdu hadday hebheeb noqoto deen annaguba raggaan isku heebtannahay waa la yaqaan war ana weliba dheegi jaray heebheeb la sheegtiyo habarhabar ma joogtee haween iyo rag maantaba rabaa ayaynaan u kala harin yaa yaamadeeyo ma waalantaa maalinkii haweenka waaga lama gaarine waan wallaweynay warka hanaga dhex gelinine hargayso waxa lagu soo dhoweeyey jenaraal caarre oo loo yaqaano kornal caarre dee somalilan ciddii dagaal la gasha iminka wixii gaadha iyadaa ka mas-uula wardawaaqalow adigana ma lagu wacay haddii caaro loo yeedhay wargolaha shacabku maanta waxay ansixiyeen sharciga socdaalka iyo jinsiyadda waxaa kaloo doodiisu socotaa sharciga la dagaalanka argagixisada xildhibaanada qaarna waxay dhaheen ahayn sharciga argagixisada waa in lagu caddeeya oo lagu koobaa ah. in argagixiso ay yihiin keliya shabaab iyo daacish war nin hurdaayiyo khudbad jeediyey wuxuu yidhi ah. waxaan ku riyooday ah. xeerkii argagixisadoo lagu koobay in shabaab iyo daacish oo keliya ay argagixisan yihiin kadibna ay shabaabkii magacii baddasheen war ninka hurdaayo aad sheegaysay iyo xildhibaanka la sheegayba ma fayoobe shabaab iyo daacish iyo waxaas waa laga tegoo nimankan khawaariijaa la yidhaah magac kalena ma leh cid kastoo argagax samaysaana argagixisaa hadday xarakatuljunub soomaaliya la baxaan aga wargoyne garma junuub bay la baxeen arre kuwaas dundullaah wax kama ogoo samigay cabdullaba wuxuu yidhi nin rabbi tuuga yaa riida kuwa run mooda ay xayraaban nin rabbi tuuga yaa riida kuwa run mooda ay xayraaban war xildhibaan macallimu wuxuu yidhi maalin kasta qaraxyada dhacaya waxaa fududeeya saraakiil ciidan sharciga la dagaalanka argagixisadana laguma caddayn tilaabada laga qaadayo ee waxaa xoogga la saaray ganacsatada iyo saxaafadda war doodigeega kudhiidi aqalka sare ay warkohaaye aryaadhaha sanatar muuse suudiyo ka warramaaya sharciyada la hor keeno aqalka sare hore afafka qalaad ku jiraan wuxuu yidhi anigu ma aqaan afkan kaartareed ma aqaan obeenna ma aqaan rubbina ma aqaan subhirna ma aqaan waxa laga wadana heeb ma helo anigu waxaan aqaani waayana shacabkuma gara karaan muqdishaanna ku dhalday bikawsbikawsnakabadiyeenna bikows haddaad maqasho af soomaali waa ba'ye war sanatar muuse suudi waa saxan yahay shuruucda soomaaliya loo dejinayana in af afqalaad lagu daro maahan marka malaha qurba joogtaa nugu ku badatay ah. ayaa waxay doonaan ku qora aryaa anigu kaartaro iyo oben ma aqaano ku yidhi asweel ah, anytime oo ah xeer u baahan tihiin eh. waa inaad iskaashan yeelataan aahey aahey kurburog aahey kurburog adiguna madeeyo qurba haddii la yidhaa kurba waa sheegi jirtee naga tag wardada baarlamaanka waad la waalateene eh. golaha shacabka doodii ay ka lahaayeen xeerka argagixisada eh. waxay la gaartay xitaa guurka argagixisada xildhibaanaad ka hadashay baarlamaankana waxay tidhi waxaa jira gabdhiqasab loogu guuriyo daacish iyo shabaab waraaneel waliintan mooshiidii bilaan puntland damianagatay lankifaas isku guursadoo hayta xildhibaan khaalishina waxay tidhi carruurtii iyo haweenkii waata laga hadlaye xaajigu xaq male miya warwar ma haysiina waxaa la yidhi shirarkii beelahae maalmaha la kerkarinayey mid ka midaa ah muqdisho ka furmay allahayow dayniile iyo ceelbuuro nabada miyaa lagu furay wargooyin waxaa la yidhi hutal jasiira ee madaxtooyadii labaad bari ahaan jiray maanta waa lagu adkay in shir ka dhaco booliskuna warqad bay geeyeenoo shir aanan ogeyn laguma qaban karay dhaheen baa la yidhi marka gooyin anugu waxaan la yaabay madaxda hadda dadka talada haysa shalay ayagoo mucaarada soo iyagu hutaalka ku shirahayey maaha ee maanta maxay ku diidayaan horaa waxaa loo yidhi askari walba furintuu ka dagaalamay waa yaqaan iyo luuqa laga soo geli karo dawladun hadda jirta diyaaradiiya meelaha kuka teeleta war madeeyow dooda jooja masaajilaskuma qabsadee war jasiiro wixii ay ku karkarin jireen in lagu karkariyo miyay ka baqayaan waan geel maqalayaan war shirkii xantu sheegaysa in laga hor istaagay hotel jaziira hotel sayidka iyo dabka u dhexeeya ayaa lagu qabtay xildhibaan jacfar oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirka ka hadlay wuxuu yidhi facebook wax lagu soo qoray eh. Eh. micna ma keenayaan eh. dadku inay tashadaan ayaa la rabaa facebook feestufeesa kofayleerey war xildhibaan dhuxulo wuxuu yidhi in loo diida dadku inay shiraan dhacay keenaysaa waar walla weyney ma muusa iska barajaynaysan aawa duqumbarqaadiyadii war waxaan la yaabay waxaa isku soo beegay dagaalka shabaab midka laasacaanood iyo xasuuqa manjister loo geystay ee liverbool toddoba uga badiyeen bal wiilkaas wuxuu isu keenayo qodhiin iyo xeradii jeegada xiirani ka warrama dadkii noo yaaryaarle inanka inshaagi wiilka war dagaalka yukrain iyo ruush eh. waa ka horreeya waxaad sheegaysaan war kale maanta adduunka eh. waxay isha ku hayaan bremiyer eh. liigga macawisleyda iyo dagaalka ruushka waar kalamaanay aniga way dawakhiseene iga hooya mikrofoonka wargooyin khudbaddii madaxweynuhu qadar ka jeediyey wax badan buu oga hadlay oo soomaaliya ka jira wuxuuna yidhi argagixisada haddaan dagaalkeeda loo midoobin adduunka dhan bay saamaynaysaa soomaaliyana kuma ekaan doonto war argagixisa ma dhihina irhaa haa buu yidhi war idinkaa qaldana tororisti buu yidhi madaxweynuhu ingiliish buu ka hadlayay naxnu bakaafa luus indagmaynka darawaay qarash lagama maarme waxaan aadayaa qadar asawtulxilwa fariimahaasi ka sii horreysay xubinta kalamaan waxay gebagebe u ahayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay nabadgelyo